waayahay bismi اllah الرحman الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu عlى rasuuli اllahi slى اllah عalayh wعlى آlih wصaxbih wslma تsliima kaiira addars الsaadis wالثalaaثuun darsiga lix iyo soddonaad dacwaة اlqabaa'ili yeedhmadii loogu yeedhaayey qabaa'ishii iyo reerihii carbeed ila اddiini diinta xaggeeda dalla rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu ahaa cashara sanawaatin toban sano yadcuu qurayshan mid quraysh ugu baaqa ila addiini diinta xaggeeda billiini si dabacsanaani ku jirto warifqi iyo tudhaale falamaa ra'aa markii rasuulku uu arkay shiddata cinaadihim madax adaygoodu sida uu u daran yahay wa tacasubuhum iyo inay dhanac ka wada mareen calayhi isaga wa mancahum iyo diidmada ay diideen nashra diini diinta inuu faafiyo kharaja rasuulku waxa uu u baxay fi sanati alxaadiyata casharata min annubuwa sannadii koob iyo tobnaad ee nebinimada ila alqabaa'ili reerihii carbeed ee kale fii aswaaqihim suuqyadooda iyo meelihii ay isugu imanayeen ayaa rasuulku u baxay wa saara waxaa rasuulku ahaa yadcuuhu mid ugu baaqa ila ddiini diinta xaggeeda fa kaana minhum qabaa'isha iyo reeraha waxaa ka mid ahaa man yaruddu qaar rasuulka ugu jawaabay raddan qabiixan jawaab xun oo aan fiicnayn wa minhum waxaa kaloo reeraha ka mid ahaa man yaruddu qaar ku jawaabay raddan xasanan jawaab wanaagsan wa kaana min aqbaxihim raddan waxaa ka mid ahaa kuwoodii ugu jawaab celinta xumaa waxaa ka mid ahaa banu xaniifa qoladii lo odhan jiray banu xaniifa waa jamaacatu musaylimati alkadaab musaylimatu alkadaab reerkiisii weeye ee uu ka dhashay uu ka soo jeeday darsigani waxa uu ku saabsan yahay ama uu ka warramayaa dacwat alqabaa'il ila addiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo u jihaysanaya inuu reerihii kale carbeed diinta ugu baaqo ugu yeedho markii rasuulku calayhi afdalu salaati wa atamu tasliim uu ka soo laabtay daa'if oo uu ku soo hungoobay xilligaa wixii uu ka doonayeyna aanuu ka helin sidii ay ahayd inay ula dhaqmaanna aanay ula dhaqmin ee magaalada maka uu ku soo laabtay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa markaa isla xilligaa soo dhowaa mawsimkii iyo xilligii xajka ee carab iyo mushrikiintii keliba ay xajka iman jireen markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku hamiyey in uu ka faa'iideeyo arrintaa iyada ahoo had iyo jeerna carabi xilligaa xajka uu soo dhowaado suuqyada magaalada maka ayay camiri jireen reer walibana dee suuq buu lahaa ay waxa weeye ka adeegtaan lagana adeegto markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii nimankii gaalada ahaa ee quraysheed ay siba yacni u diideenba inuu sinaba diinta u faafiyo si hoose iyo si sare midnaba weliba isagoo intaa dabacsanaan iyo tudhaalo badanba u hayay ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu go'aansaday inuu qabaa-ishaa kale carbeed bal hadda u baxo oo bal in cid raacda uun oo u nusrayso uu ka helo rasuulku calayhi salaatu wasalaam reeraha iyo meelaha ay ku kulmaan buu tegayey isaga oo ku leh alaa rajulun yaxmilunii ilaa qowmihi fa inna qurayshan qad manacuunii an uballiqa kalaama rabbii war ma laydinka helayaa nin ii qaada oo i dejiya halka qoomkiisu uu degan yahay waayo qurayshi waxay ii diideene iiga mamnuuceen hadalka rabbigay inaan gudbiyo oo dacwadda iyo diinta dadka aan gaadhsiiyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintaa intii uu ku jiray ee dacwaddaa uu ku baaqayey uu ku yeedhayay reeraha kala duwan ee uu la hadlayey dee qoloba jawaab bay bixiyeen intaa rasuulku uu reeraha booqanaya dacwadda uu u bandhigayo waxaa barbar socotay nimankan gaaladee quraysheedii dee sidaba rasuulka ugumay ogolayn inuu guul gaadho oo dacwaddiisu ay guulaysato abulahaboo dee ka mid ahaa raggii dadkaba ugu xigay baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam dabagal ku samaynayay meel waloo uu taga iyo reer waloo la kulmayo iyo suuq kastoo uu tagaba waa daba taagan yahi ninkii abulahab ahaa isagoo rasuulka shiidaya calayhi salaatu wasalaam una sheegaya carab inaanay dhegaysanin warkiisa ku diraya oo doonaya waxa weeye inuu dacwadda warjoogsado reerahaasi marka dee dadku colaadda iyo cadaawadda diinta ay u hayeen gaaladu isku mid may ahayn qaarna colaad iyo cunfi iyo cuqdad bay u hayeen waa kuwaa dee quraysh baa ugu horeeya oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam u diidaya inuu dacwadda faafiiyo reeraha qaarkoodna aadba umay danaynaynoo cadaawad iyo colaadna umay muujinin rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii dacwadda uu u bandhigayna hadal xun ugumay jawaabinoo yani wax dhibaato ah oo af iyo aadina midna umay geysan haddaba reerihii ugu xumaa xagga jawaab celinta waxaa ka mid ahaa banuu xaniifa waa ninkii la odhan jiray musaylimat lkadaab waxa weeye reerkii uu ka soo jeeday iyagana waxaa la odhan karaa qabyaalad baa qaadayoo ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii loo waxyooday baa iyaguna musaylimatu lkadaab ay caleema saareen iyagoo oo u arkay inuu ama ka dhiganaya inuu dee nebi yahay sheegashadiisii iyo bay ku raaceen iyadoo ay ogyihiin inuu been sheegayo waa kuwii lahaa beenaalaha iyagaa noo dhaamaa runlowga qureysheed ama reemaka macnaha waxay ku raaceen un qabyaalad iyo nin jeclaysi ayay ku raaceen waxa uu warinayaa kacab binu malik rasuulku calayhi salaau wasalaam ataa bani xaniifata fi manaazilihim fadacaahum ila allahi wacarada calayhim nafsahu falam yakun axadu min alcarabi aqbaxa calayhi minhum wuxuu le rasuulku calayhi salaau wasalaam reer banu xaniifa ayuu guryahoodii iyo deegaankoodii ugu yimi islaamnimuu ugu yeedhay naftiisana waa u bandhigayo dee inay sidaa ku qaataanoo ay dejiyaan ay u nusreeyaan dacwaddana garab iyo gaashaan u noqdaan wuxuu leeyahy may jirin reerihii carbeed reer jawaabtoodu ay ka xumayd xataa qurayshna ku dhoo waayo qurayshi iyagoo gaalo ah rasuulka dhibsanayo oo neceb ayaa haddana xaaladaha qaarkood ay naxariisi u qaban jirtay oo inagii soo marnay markuu daa'if ka soo noqday ee reeta ay soo dhibaateeyeen ee uu ku soo leexday beertii ay lahayn labadii nina walaalaha ahaa ee quraysheed waa kuwii tudhay ee u naxariistay ee midhaha u geynayey iyagoo xoogaa tudhaala ah u muujinaya waayo dee wada dhalashada <clears throat> ayay iyagu ka eegayeen xaaladaha marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa u sabray waa u dulqaatayoo waxaa muuqanaysa in intii hore tallaabada uu qaadaba ee dacwadda uu u qaado iyo bandhiggeeda xoogaa caqabadii ay kaga imanaysay magaaladii maka dhexdeeda daa'if buu u baxay reerihii kaleu u baxay meel walba caqabad baa taalla laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa u sabro waa u dulqaatay dalla rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu ahaa cashara sanawaatin toban sano yadcuu qurayshan mid quraysh ugu baaqa ila diini diinta xaggeeda biliini si dabacsanaani ku jirto war rifqi iyo tudhaale falamaa ra'aa markii rasuulku u arkay shiddata cinaadihim madax adeygoodu sida uu u daran yahy wa tacasubahum calayhi iyo inay dhinac ka wada mareen wa mancahum iyo diidmada ay diidayaan nashra diini diinta faafinteeda kharaja fi sanati alxaadiyata casharata min annubuwa sanadii koob iyo tobnaad nebinimada ayaa rasuulku waxa uu u baxay ila alqabaa'ili reerihii kale carbeed xaggooda fii aswaaqihim suuqiyadooda iyo meelihii ay deganaayeen wa saara waxaa rasuulku uu bilaabay yadcuuhum inuu ugu baaqo ila diini diinta xaggeeda fa kaana minhum reeraha waxaa kamid mid iyo qabaaisha man yaruddu raddan qabiixan qaar ku jawaabay jawaab xun wa minhum waxaa kaloo ka mid ahaa man yaruddu raddan xasana qaar jawaab wanaagsan ku jawaabay wa kaana min aqbaxihim raddan kuwoodii ugu jawaabta xumaa ama ugu xumaa xagga jawaab celinta waxay ahaayeenoo ka mid ahaa banu xaniifa waa jamaacatu musaylimata alkadaab ninkaa musaylimat lkadaab reerkiisii weeye marka musaylimat lkadaab dee waxa weeye ehm, marka hore magac kaloo fiican buu la baxayo magacaa aadka u liitaa ilaahay ugu bedelay wuxuu la baxay raxmaan lyamaama raxmaan alyamaama yamaamo raxmaankeedii alraxmaan magacaasi waa asmaada ilaahay subxaanahu wa tacaala u gaarka ah aan makhluuqu la bixi karaynin xataa rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii ilaahay uu sifaynayay laqad jaakum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi ma canitum xariisun calaykum bilmuminiina ra-uufun raxiim buu ku sifeeyey ilahay soo ma lama odhan raxmaan marka ninkani qaraa'ibtiisay ka mid ahayd inuu la baxay raxmaanlyamaama dabeetana magac ka liito oo magac liito oo xun oo aad iyo aad u qabiixa oo aan kaba foqayn ilaa qiyaami saaca ayaa ilaahay ugu bedelay waa musaylimatu alkaaab kaasoo caan ku noqday kam sanatan dalla rasuulu sala allahu calayh wasalam yadcuu qurayshan imise sano ayaa rasuulku ahaa mid quraysh dacwadda ugu baaqa fii ayi sanatin kharaja ila alqabaa'ili sanadeebaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam reerihii kale ee carbeed dacwadda si uu u gaadhsiiyo uu baxay wamaa kaana yaquulu lahum maxaa rasuulku uu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam bimada kaanuu bimaada kaanuu yarudduuna calayhi maxay rasuulka ugu jawaabeen alkhulaasa fi hadihi sanati sanadan dhexdeeda waa sanadii koob iyo tobnaade carada nafsahu rasuulku wuxuu u bandhigay naftiisa cala alqabaa'ili reerihii carbeed fi laswaaqi suuqyadii iyo meelihii ay ku kulmayeen buu ugu tegey fa ajaaba bacduhum barhkood waa ajiibeenoo macnaha dee yaanay islaamnimadii toosba u qaadanine laakiin dee jawaab xun may bixinin wa radda bacduhum raddan qabiixa qaarkoodna jawaab aan fiicnayn oo aad u xun bay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ugu jawaabeen addarsu saabicu wahalaahuuna darsiga toddobiyo soddonaad bad islaami alansaari ansaar islaamnimadeeda bilaabashadeedii fi sanati alxaadiyata casharata sanadii koob iyo tobnaad dhexdeeda qadima makata magaalada maka waxaa soo galay oo yimi sittatu nafarin lix qof oo min carabi yariba ka mida carabtii ree yarib lilxaji xaj daraaddii ama xajki si ay u gutaan ayay maka u yimaadeen fadacaahum nabiyu sal allahu alayhi wasalam waxaa rasuulku dabeeto ugu baaqay ilalislaami islaamnimada xaggeeda wa ilaa mucaawanatihi iyo inay ku garab galaan buu ugu baaqay fii tabliiqi risaalati rabbihi rabbigii fariintiisa gaadhsiinta uu ummadda gaadhsiinayo inay garab iyo gaashaanba u noqdaan faamanuu bihi lixdaanin rasuulka waa rumeeyeen wa sadaquuhu waanay rumaysteen wa qaaluu waxaanay yidhaahdeen fii maa baynahum iyagoo iyagu wada hadlayo sheekaysanaya waxay yidhaahdeen wallaahi ilaah baanu ku dhaaranne innahu ninkani annabiyu waa nebigii alladii kaasoo tacidunaa bihi ay inoogu hanjabi jirtay alyahuudu yahuudi inoogu hanjabi jirtay ee falaa yasbiquuna yaanay inooga dheeraynin ilayhi isaga hadda inagu gacanta aynu ku dhigno walamaa rajacuu markii ay ku laabteen ilaa bilaadihim deegaankoodii waa yaribe dakaruu liqawmihim tolkoodii iyo dadkoodiiba waxay u sheegeen dikra rasuuli sala allahu caleyh wasalam warkaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa dacawhum waxaanay ugu baaqeen ila alislaami islaamnimo fantashara waxa uu ku faafay dikruhu sala allahu calayh wasalam rasuulka xuskiisa iyo hadalhayntiisuba waxay ku faaftay fi lmuduni magaalooyinkii yarib iyo hareeraheeda wa haadaa arrinkaasina xuskaa faafay iyo arrinta nimankaasi ku dhaqaaqeen huwa bad'u islaami carabi yariba yarib carabtii degganayd islaamnimadeedu halkii ay ka bilaabantay weeye darsigani waxa uu ku saabsanya ma uu ka warramaya ansaar oo reer madiine ah iyo islaamnimadoodii halka ay ka bilaabantay iyo sida ay ku bilaabantay iyo cidda ay ku bilaabantay waaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida aynu tilmaannay xilliyada mawsimka iyo mawaasimta xajka marka la joogo waa xilligii xajka acmaashiisa ay gudanayeen waxa uu uga faa'iidaysan jiray inuu dacwadda u bandhigo dadyowgan xajka imanaya ee meelaha kala duwan ka imanaya ayadoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintaa uu ku guda jiro ayaa buurta loo yaqaano alcaqaba meel aan ka fogeyn oo agteeda ah baa waxa uu kula kulmay lix nin oo waxa weeye dee xajka u socda markaasaa rasuulku waxa uu ku yidhi man antum war maxaa ahaydeen yaad ahaydeen waxay yidhaahdeen iyagoo u jawaabaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam naxnu min alkhasraj waxaanu ka soo jeednaa reerka loo yaqaano khasraj ayaanu kasoo jeedaan ka soo jeedna rasuulku waxa uu ku uhi amin mawaali lyahuud ma nimankii yuhuudda gaashaanbuurta la ahaa baad ka soo jeedaanee ay xilfiga iyo xulafada isu ahaayeen waxay dhaha ha oo heshiisyaa ka dhexeeyey marka ila yuhuudda iyo aws iyo khasrajba madiinay wada deganaayeen waaya markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi afalaa tajlisuuna ukallimukum ma fadhiisan kartaan si aan idinla hadlo oo aan idinku bandhigo warka aan sido waxay dhaha waa fadhiisanayna way fadhiisteen dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam dacwaddii iyo islaamnimadii ayuu u bandhigay aayaad qur'aan ahna uu ku dul akhriyey fa aamanuu kulluhum dhammaantood way islaameen islaamnimadii ku qaatay xilligaa magaalada madiina dee yafrib baa la odhan jiray quraankana aankana waa ta ku xusan yaa ahla yariba laa muqaama lakum farjicuu laakiin markii dambea dee magacaa madiini uu caanbaxay oo loogu bedelay magacii hore yarib haddaba nimankani rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu dacwadda u bandhigay ee sidaa ku qaatay waxay ka soo jeedaan magaalada madiina gaar ahaan reerkii la odhan jiray khasraj lixdaa ninna magacyadoodu waxay kala ahaayeen ascad binu zuraara ascad binu zuraara iyo cawf binu lxaari raafic binu maalik quطbatu binu caamir iyo cuqbatu binu caamir iyo jaabir binu cabdillaah lixdaasay ahaayeen markaa lixduba waa islaameen weliba markii ay dacwadda qaateen ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam warbixinta uu siiyey ayaa iyagoo sheekaysanaya waxay leeyiin waryaadhehen ninkani waxaan u malaynaynaa inuu yahay ama ay tahayba ninkii ay yuhuudi inoogu faani jirtay ama ay inoogu hanjabi jireen oo nimankan yuhuudda la yidhaahdaa niman dhib badan weeyaane marka ay islaayaan dadkan ay madiine wada degan yihiin oo aws iyo khasraj ah baa waxay ugu hanjabi jireen inuu nebi soo bixi doono oo waxay odhan jireen inna nabiyan mabcuuun al'aan nebi baa hadda la soo diri doonaayo qad xaana zamaanuh xilligiisii waa dhowaaday uu soo baxaye waxaa kaley odhan jireen marka uu soo baxo waxaanu idin layn doonaa ka qatli caadin wa hamuuda sidii ree caadi iyo ree hamuud loo baabi'iyo kale baanu gam idinka dhigi doonaa markaa nimankani fursaddaasay ka faa'iidaysteeno waxay dha waa ninkii ay nimankaasi inoogu hanjabayeen dee inaguba inoogu horrayno taani ogaanin warkuna aanu gaadhin sidaasaa waxa weeye ay ku islaameen oo rasuulkana calayhi salaatu wasalaam ay ku rumeeyeen nimankani may ku gaabsan uun keliya in dacwaddaasi iyaga ay ku koobnaato bal waxay bilaabeen dacwadda fidinteedii iyo faafinteedii magaalada madiina iyo hareeraheedaba inay dacwaddii ku faafiyaan oo markiiba dee xil baa fuulay ah dacwadda iyo diintaas siday u fidin lahaayeen waxaanay noqotay il iyo rajo aada u qiimo badano rasuulka calayhi salaatu wasalaam usoo ifbaxday waayo marka la eego intii rasuulku tobankaa sane dacwadda uu waday ee magaalada maka uu joogay albaabo badanoo u garaacay baa jawaabta kaga soo noqotay aanay noqonin mid uu ku farxo hadday quraysh tahay iyo haddii ay tahay qabaa-ishii kale iyo reerihii kale ee carbeedba laakiin halkan il baa u furantayoo xaqiiqatanna dee waa taa markii dambe rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu hijrooday magaalada madiine uu u hijrooday halkaana mujtamac muslima laga aasaasay oo keenay markii dambe in islaamnimadii aafaaqda iyo caalamka jihooyinkiisaba ay ku faafto magaaladii make laga soo saaray ee laga soo eriyeyna uu dib u furta rasuulku calayhi afdalu salaati wa atamu tasliim fi sanati alxaadiyata casharata sanadii koob iyo tobnaad dhexdeeda qadima makata magaalada maka waxaa soo galay oo yimi sittatu nafarin lix nin oo min carabi yathriba ka mid a carabtii yathrib deganeed weliba reerkii khasraj loo odhan jiray lilxaji xaj daraaddii bay u yimaadeenoo dee inay xajka gutaan bay doonayeen waaya fadacaahum nabiyu sal allahu alayh wasalam rasuulku waxa uu ugu baaqay nimanka ila lislaami islaamnimo inay qaataano ay muslimiin noqdaan waxaa kaloo uu ugu baaqay wa ila mucaawanatihi inay ku garab siiyaan oo ay ka caawiyaan fi tabliiqi risaalati rabbihi rabbigii fariintiisa uu u soo dhiibay rabbi yacni inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka gaadhsiiyo fa aamanuu bihi dhammaantood waa rumeeyeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo fariintiisa wa saddaquuhu waanay rumaysteeno warkiisaa waa qaateen wa qaaluu waxayna yidhaahdeen fii maa baynahum iyagoo wada hadlaya wallaahi ilaah baanu ku dhaaranay innahu isagu annabiyu nebigii weeye alladii kaasoo tacidunaa bihi ay inoogu hanjabi jirtay alyahuudu yahuudi ay inoogu hanjabi jireene falaa yasbiquuna ilayhi yaanay inooga dheeraynin ee innagu hadda aynu rumayno oo aynu waxa weeye inagu kaga horayno nimanka walamaa rajacuu markii ay ku noqdeen ilaa bilaadihim deegaankoodii waa yasribe dakaruu liqowmihim tolkood iyo dadkoodiiba waxay u sheegeen dikra rasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulka warkiisa ayay gaadhsiiyeen oo magaaladii madiina ayaa waxa weeye warkii rasuulku uu gaadhay calayhi salaatu wasalaam wa dacawhum waxaanay ugu baaqeen ilal islaami islaamnimada oo dadkii ay u tageenee magaalada madiine deganaa ee qoomkooda iyo tolkoodee ahaa baa markiiba dacwaddii iyo diintii ay waxa weeye u bandhigeen waana dee waxyaabaha ama tallaabooyinka dacwaddu u baahan tahayo shayga faa'iidadiisa adigu marka aad aragto ee wanaaggiisa aada hesho cidda ugu dhow ee aada u faa'idaynaysaa dee waa tolka iyo cidda kuugu dhow wa andir cashiirataka alaqrabiina quu anfusakum waahliikum naara wa dacawhu min alislaami islaamnimada ayay ugu yeedheen dadkii fantashara dikruhu sala allahu calayh wasalam rasuulka hadalhayntiisa iyo warkiisuba waxa uu ku faafay filmuduni magaalooyinkii yathrib iyo hareeraheeda iyo magaalooyinkii dee ku dhawaa wa haadaa arrinkaasna huwa isagu waxa weeye bad-u islaami carabi yariba yarib carabtii deganayd islaamnimadeedu halkii ay ka bilaabantay weeye oo lixdaa nin ayaa ugu horreeyey kadibna iyagiiba waxa weeye dacwaddii iyo diinta fidinteediiba waxa weeye bilaabay <clears throat> man qadima makata makayaa soo galay fi sanati alxaadiyata casharata min annubuwa sanadii koob iyo tobnaad ee nebinimada maada qaala lahum arasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulku nimankaa soo galay magaalada maka muxuu ku yidhi markiiu dacwadda u bandhigay hal aamanuu bihi ma rumeeyeen oo islaamnimadii ma qaateen maada facaluu maxay sameeyeen bacda rujuucihim kadib markii ay ku laabteen ilaa bilaadihim deegaankoodii alkhulaasa wa fii haadihi sana isla sannadan dhexdeedii waa sannadii koob iyo tobnaade qadima makata maka waxaa usoo u yimi lilxaji xaj awgii sittatu nafarin lix qof ama lix nin oo min carabi lmadiina carabtii madiina degneed ka mid ah fa aslamuu way islaameen wa nasharuu waxay faafiyeen dikra rasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulka warkiisa iyo hadalhayntiisay ku faafiyeen fi lmadiinati magaalada madiina addarsu haamin wa halaahuun darsiga sideed iyo soddonaad baycat alcaqabati aluulaa waa baycadii iyo ballantii meesha loo yaqaano alcaqaba ka dhacday ee koobaad waaya fi sanati sanadii labiyo tobnaad qadima ithnaa cashara rajulan waxaa yimi oo maka yimi labiyo toban nin oo min carabi lmadiina carabtii madiine deganayd ka mid ah faijtamacuu birasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulka ayay kula kulmeen cinda alcaqabati aluulaa buurta loo yaqaano alcaqabatu aluulaa agteeda wa baayacuu waxay ballan iyo bayco kula galeen cala alislaami islaamnimada bishuruuin ay maca shuruuin iyadoo shuruudii ay la socoto shuruuddaasoo ah calaa an laa yushrikuu inaanay u shirki yeelin bilaahi ilaahaya shay-an waxba oo xuquuqda ilaahay inagu leey iyo wix ilaahay u gaar ah aanay cid kale ka siin oo aanay la wadaajinin walaa yasriquu inaanay waxba xadin walaa yaznuu inaanay sinaysanin walaa yaqtuluu wlaadahum caruurtooda inaanay laynin walaa yatuu iyo inaanay la imanin bibuhtaanin been abuurad yaftaruunahu ay kaga been abuuranayaan bayna aydiihim gacmahooda hortooda wa arjulihim iyo lugahooda hortooda walaa yacsuu inaanay ku caasiyin rasuulka oonay kaga hor imanin kuna diidin fii macruufin wanaag iyo khayr fain awfuu haddii ballantaa ay ka soo baxaan falahum ljanna waxaa rasuulku u sheegay inay janno helayaan wain asaabuu haddii ay ku dhacaan min daalika ballamaha shay-an wax ka mid ah oo qaarkood ay ka soo bixi waayaan fa amruhum ila allah arintoodu ilaahay bay u taallaa in shaaa gafara haddii uu doono rabbi waa u dhaafi wa in shaaa haddii uu doonona cadaba waa ku ciqaabi walamaa rajacuu markii ay ku laabteen ilaa bilaadihim deegaankoodii arsala macahum arasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulku waxa uu ku daray nimanka man yucallimuhum lislaama cid islaamnimada barta oo wayufaqihuhum fahamsiisa fi diini diinta fantashara alislaamu islaamkiibaa kuyaa faafay bisababihim nimankaa sababtooda falam yabqa baytun muu hadhin guri min buyuuti lmadiina ka mida guryihii madiina ilaa haddii uu jiro wa fiihi dikru lislaam islaamnimada iyo hadalhaynteedaa lagu hayay oo lagu hadalhayay halkan darsigan sideed iyo soddonaad waxa uu ku saabsan yihi baycat alcaqabati aluulaa alcaqabat aluulaa buurtaa loo yaqaano baycadii iyo heshiiskii halkaa ka dhacay lixdii nin ee sannadaa koob iyo tobnaad yimi ee rasuulkuna uu la kulmay ee diintana qaatay iyo islaamnimada ayaa dacwaddii ay faafinayeen iyo diintii ay fidinayeen waxay keentay jamac inay helaan dad yani diintii la qaata oo islaama sanadii labiyo tobnaad oo isla xilligii dee xajka ayaa markaa waxaa yimi labiyo toban nin ayaa magaalada maka soo galay oo yimi labiyo tobankaasi toban ka midii ree aws bay ahaayeen labana ree khasraj ayay ahaayeen markii ay yimaadeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa la kulmay alcaqabat lula meesha loo yaqaano ayuu kula kulmay bayce iyo ballanna rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa la galay baycadaasoo ah islaamnimada iyo waxa ay farayso siday u qaadan lahaayeen waxaa markaa baycada iyo ballantaa ka kow ahayd calaa an laa yushrikuu billaahi shay-a inay ballan ku qaadaan inaanay ilaahay subxaanahu wa tacaala wax shirkiya u samaynin shirki inaanay u samaynin hadday tahay fi اrububiya wa fi اluluhiya wa fi اlasmaai wasifaat tawxiid badhax tiran inay qaataan oo ilahay ay keliyeen subxana wa tacaala walaa yasriqu inaanay waxba xadin waayo xatooyadu waa dembi weyn gaalnimo bayaanay noqonin laakiin waa kabiira min alkabaa'ir inaanay sinaysanin inaanay caruurtooda laynin iyagoo faqri iyo baahi ka baqanaya amaka waxa weeye hortegaya inaanay been abuurad la imaninoo zine iyo wixii la halmaala aanay isku been abuuranin oo qadafka oo aan qofku inuu qof kale qof zine ku sheego iyadoo caddayna aanu u haynin taana inay iska ilaaliyaan inaanay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax alla wixii khayr ah aanay ku diidin rasuulku calayhi salaatu wasalaam risaalada iyo fariinta ayuu sidayo aqwaaluhu wa afcaaluh waa lagu raacaya waana aacatun mulaqa aacat ullaahi wa aacatu rasuulihi waa aaca mulaqa la yidhaahdaa yacni shardi kuma xidhna laakiin aacada bani aadamka kale maxaa lagu adeecaya maxaa se aan lagu aeecayn aacadu oo muqayada waxay ku qaydan tahay inta aanay macsiyo ahayn haddii uu qofki ku faro shay waalidkii madaxdii ciddii aada la shaqaynaysay iyo wixii la halmaala dee shayga lagu adeecaya waxa weeye maa lam yakun iman inta aanu dembi ahayn haddii dembi uu yahay laa taacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq waxaa rasuulku uu u sheegay calayhi salaatu wasalaam nimankaa haddii ballantaa ay oofiyaan oo sida ay tahay ay uga baxaan uga soo baxaan falahum ljanna inay janno helayaan oo abaalkoodu uu janno noqonayo haddii ballamaha qaarkood ay ku dhacaanna oo ay ka soo wada bixi waayaanna fa amruhum ila allah arrintoodu inay ilaahay u taallo oo haddii uu doono ilaahay waa cafii haddii uu doonona waa ku ciqaabi ballanta ay ka bixi waayeen ama ay ilaalin waayeen haddaba arrimahan marka la eego dee shirkiga oo kale haddii qofku uu ku dhaco kasoo bixi waayo ballantaa calaa an laa yushrikuu billaahi shay-a oo sidaa uu ku dhinto dee taxta almashii'a ma kaas oo la odhan maayo in shaaa cafaa in shaaa hafra wain shaaa cadaba qof gaalnimo ku dhintay he ka warrama qofku markuu gaalnimo ku dhintay waa khaalid mukhallad fi naar de soo maaha taxta almashii'a maaha la odhan maayo ilaahay buu arrinkiisu u yaalaayo haddii uu doonana uu cadaabi haddii uu doonana waa u dhaafi dee laodhan mayo ile gaalnimo ku dhintaye eh. gaalnimo ayuu ku dhintay in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa laakiin dembiyada kale xatooyada iyo zinada iyo qofku inuu qof dilay iyo been abuuradkii iyo wixii la halmaala ah. kabaairba ha noqdaan waa min alkabaa'ir laakiin dee qofku islaamnimada kaga bixi maayo haddaanu xalaashanin qofku haddaanu xalaashanin islaamnimadii kaga bixi maayo waa sida ahlu sunnuhu ay qabaane waxaa sidaa ka duwan dee dadka iyagu ku gaalaysiiya dadka kale kabaa'irta iyo dunuubta aan shirkiga ahayn hadday zina tahay aaminsan inuu gaaloobayo hadduu waxado inuu gaaloobayo ahlu sunnaha madhabkoodu sidaa ma ah ahlu sunna madhabkoodu waxa weeye qofku haddii kabiire iyo dembi weyn uu ku dhaco oo aan shirki ahayn oo aanu xalaashanin inaanu ku gaaloobay waa dembiile laakiin dee gaalnimo ma aha oo uu gaaloobay dee la odhan maayo eh, taasaana muhima waayo in badan waxaynu aragnay marka qaarkood iyadoo laga yaabo in dadka iskaga khaldan tahay masaa-ishaniyo ah, deetana qofkii ama dad buu gaalaysiinayaa ama wax gaalnimo ahaabuu wax iska caadiya u arka shay gaalnimo ah baa laga yaaba inuu iska u arko wax iska caadiya ama shay aan gaalnimoba ahayn baa laga yaaba midkan inuu dadka ku gaalaysiiyo aa hebel waa gaal waayo wuu zinaystay hebel waa gaal waayo waxbuu xaday marka taasna waxa weeye in dadka lagu gaalaysiiyo macaasida iyo kabaairta dee aan shirki ahayn macnaheedu waxa weeye waa madhabka khawaarijtu ay qabaan iyo ciddii la halmaasha ha oo dadka dee iyagu si fududun raba inay isaga gaalaysiiyaan marka aadna way u badan tahayo waxaynu maqallaa iyadoo qaarkood oo culimo sheeganaya ay marka qaarkood reero dhan gaalaysiiyaan ree hebel waa gaalo lagaba soo gaari maayo hebel hebel waa gaal ilaa ay soo gaadheen culimadan inay gaalaysiiyaan marka waana qof dee uun aan ama tawaruc baan jirin oo xalaal miiradkii baa maqan amaba wixii baan u baxsanayn waa labadaa midun xalaal miirad haddii uu jiro man habata islaamuhu biyaqiin he falaa yazuulu bishak qof islaamnimadiisu la hubo waanu ka yaro shakinay dee lagu gaalaysiin maayo farqi baana u dhaxeeya xataa haddii qofku uu ku dhaco ficil gaalnimo ah ama hadal gaalnimo ah oo laga yaabo waxa weeye dee inay si kale wax ka noqdeen ama awjaahilba ka ah iyo wixii la halmaala dee markaba lagula carari maaye ka hadli mayno macluum min adiini bidaruura ah. ka hadli kuwa ee waliba garanayso waxyaabaha qaarkood baa laga qofka hoos mari karaan ama jaahil ka noqon karo haddii kuwa noocaaso qofku uu ku dhaqdhaco deetana sidaa gaalnimo ficil gaalnimoa uu ku sameeyo culimadu waxay dhahan man waqaca fi lkufri falaa yaqacu lkufru calayhi qofka gaalnimo ku dhaca markaba he la odhan maayo gaal baate ilaaqa iyo tacyiinku farqi udhexeeya man facala kada fahuwa kaafir waman facala kada fahuwa mubtadic ilaaq baa la idhahtaa laakiin hebel hebel markay noqoto shuruudo gaaraa loo eegaya de markaba lala dul kori maayo bidcaduna waa lamid qofka bidca ku dhaca markaba waa mubtadic la odhan maayo laakiin waa in loo eegaa maxay dawaabidii ay lahayd in loo eego wailaa hunaa naktafi wsala allahuma calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbih slama tasliima